bismi illaahi araxmaan iraxiim casharkeen wuxuu ka bilaabanayaa aayadda afartanaad oo suuratulaxraaf ka mid ah alla subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo waramay xaalu lkufaar fii yowmi alqiyaama ayaa ilaahay noogaga soo warramay oo alla wuxuuna soo yidhi alla wuxuu leeyahay maalinta qiyaamo kufaarta waxaa alla u dhahayaa gala gaar ahaan kufaaru haadihi lumma gala ayuu ilaahay leeyahay subxaana watacaala naarta gala ummado jumladoodana la gala oo idinka idinka horreeyey oo jin iyo insi kamida naarta la gala ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala tacaala mar allaala markii waxaa weeye ummadu ay naarta gasho waxay lacnadaysaa tii ayada ka horaysay oo baayada ugu taabowday naarta markay isku haleelaanoo isugu wada tagaan u dhahay alle waxay leedahow dhah ilaahay qoladii adbaacda ayay waxay leeyihiin kuwii waxaa weeye maaragtay ah, ayaga la raacay rabbigaynow kuwaanu wayna lumiyeen ee cadaabka lamulaabsii ayaga naarta ka sii alla markaas wuxuu ugu jawaabayaa qolo kasta oo waxaa weeye idinkaya ayaga kamid midaba ah lamulaaba iska leedahay hase yeeshee waxaa weeye ma garanaysiin maahu likulli fariiqin marka hadda meeshaan haddana ilaahay wuxuu nooga sii wadayaa oo aayadihii hore la socota waxaa ilaahay nooga warramayaa kuwii waxaa weeye madbuuciinta ahay waxa ay arrintaas iyaguna ugaga jawaabayaan kuwii la raacay oo baahida lagu raacay wa qaalad waxay tii yow dhah ilaahay uulaahum toodi horow dhah ilaahay liukhraahum toodii dambe waxay u dhahday famaa kaana lakum idinma ahaanin calaynaa korkayna min fadlin dheeraad oo markii markii hore kuwaas ay yidhaahdeen cadaabka lamuulaab kuwan ha laga siiyo arrintaasay ka jawaabayaan wa qaalad waxay tidhi ow dha ilaahay subxaanahu watacaala uulaahum ow dha ilaahay toodii hore waxaa laga wadaa kuwii matbuuciinta ayoo la raacay liukhraahum toodii dambe oo adbaacda ahayd waxay u leeyihiin famaa kaana lakum idiinma ahaanin na raacay calaynaa korkayna min fadlin dheeraad waxaadna dheer tihiin adinkaba lama arko maxaa yeela annaga sababkayna kuma aadan kufrina fanaxnu wa antum sawaa-un waxay leeyihiin annaga iyo idinkuwa jin ayaanah alla markaas wuxuu leeyahay markay sidaas waxaa weeye u doodaan faduuqu alcadaaba cadaabka dhedhemiya ayaa alla leeyahay bimaakii sababkiisana ku dhedhemiya kuntum ad ahaateen taksibuuna kuwa kasbada labadiinuba waxaa weeye cadaab ayaad wada leedihiin maxaa yeele qof walba ilaahay mukallaf ayuu ka dhigay caqli ayuu ilaahay u yeelay alla rasuul ayuu soo diray risaale ayuu usoo dhiibay qof walba waxaa weeye inuu isagu ka fikiro ayaa laga doonayey marka waxaa weeye hebelaa ilumiya hebelaa u waxba suurtogeli mayso qof walba waxaa weeye inuu fikiraa loo baahan yahay haddowna haddii waxaa weeye sidaas laysu qabsado waxba uma tarayso alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala faduuqu alcadaaba cadaabka dhedhemiya ayaa alla u leeyahay bimaa kii sababkiisa kuntum ad ahaateen tasibuuna kuwa kasbada ina aladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkayna u dhahay alle oo wastakbaruu isweynaysiiye canha aayaadka iska weynaysiiyey laa tufataxu loo furfuri maayo lahum ayaga abwaabu samaa'i samada ilbiheeda loo furfuri maayo markii arwaaxdoodu samada ay korto bacda almowt samada loo furi maayo dheh ilahi subxaana wa tacaala walaa yadkhuluuna aljannata jannadana geli maayaan xataa yelija ljamalu awrku intii uu ka galo fii samil khiyaadi cirbadda daloolkeeda uu ka galo taasuna waa mid saxiil wakadaalika sidaasoo kalowdha ilaahay najii waanu jaazinaynaa almujrimiina kuwa mujrimiintaana saasaan ku jaazina alla dhahay alla marka wuxuu ka warramayaa si caama ah ayuu kufaarta uga wada warramayaa ma'aalkoodu sida uu noqonayo marka adduunyadan ay ka tegaayaan sida waxaa weeye ruuxdooda ay ku tegayso oo foolxumada ah alla wuxuu idhi subxaanau watacaala ina aladiina kuwa ayuu dha ilaahay kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkayna beeniyey oo wastakbaruu isweynaysiiyey canhaa aayaadka iska weynaysiiyo aanan rumaynin laa tufattaxu amba laa tuftaxu loo furi maayo lahum ayagoo dhahay alleh abwaaba samaa'i samada irdaheeda waxaa laga wadaa idaa curija biarwaaxihim ilayhaa weeye markii waxaa weeye arwaaxdooda samada lala bacda bacdalmowt samada loo furi maayo waa lasoo hoobinayaa oo hoos baa loo soo celinayaa makaanka sijiin la yidhaahdo oo toddobada arla ka hooseeya oo maxbaska ibliis iyo maaragtay junuudiisa ah halkaasaa loo celinayaa taasoo waxaa weeye mu'minka khilaafsan mu'minka isaga waxaa weeye arwaaxdiisa samada ayaa loo furayaa ruuxdiisa samada ayay koraysaa samaau saabica ayay gaaraysaa markaasay meesha la yidhaahdo makaanka ciliyiin la yidhah ayay tegaysaa saas ayay ku kala duwan yihiin sida axaadiista ku soo aroortay xadiiskaas macnihiisu wuxuu ahay sida rasuulkeenu yidhi calayhi wasalaam mar uu ka warramayey kaafirka ruuxiisa sida loo qaadaayo waxaa baxaayou dhahay kaafirka marka ruuxiisa la qaado arwaaxdiisa waxaa raacayou dhahay nabigu calayhi salaatu wasalaam riix oo qarmoon oo ka qarmoon bakti qurmay ka qarmoon bakti halka ugu qarmoon oo arlada tan laga helo wax ka qarmoon ayadoo ah ayay baxaysaa u dhahay malaa'igtu markaas waxay la koraayaan samaday la koraayaan marka markay sii wadaan jamac kasta oo malaa'igta kamida markay la maraan waxay leeyihiin jamacaasina sanka ka qabsadaan maa haadihi ruuxu alkhabiisa ruuxdan foosha xuna maxayta ta ayay leeyihiin markaasay waxay dhahaan malaa'igta wada ruuxa kaafirka iyo munaafiqa waxay leeyihiin fulaan ibnu fulaan hebel hebel weeye biaqbaxi asmaa'ihi allatii yusamaa bihaa fi dunya weeye waxay ku sheegayaan magacaantiisa kii ugu foolka xumaay oo adduunyada lagu magacaabi jiray ayagoo ku sheegaaya xataa yantahuu bihaa ila asamaa dunya wuxuu dhahay rasuulku calayhi salaatusalaam ilaa ay kala gaaraan samadan samaa udunyaa weye fayastaftaxuuna markaasay furis dalbaayaan falaa yuftaxu lahum loo furi maayo markuu xadiiskaas nabigu sheegay wuxuu akhriyey rasuulka calayhi salaatusalaam laa tufataxu lahum abwaabu samaa'i isagoo waxaa weeye aayaddan u shaahidsanaya xadiiskaas marka ruuxa muuminkana waa sida anfin soo sheegnayoo isaga waxaa weeye arwaaxdiisa samaawaadkay maraysaa markaasaa malaa'igta u taaniyeynaysaa asagoo asagana waxaa weeye riix dayiba ay ka baxayso makaanka cilliyiin la yidhaahdo halkaas ayaa la geynayaa qoladaana waxaa weeye toddobada arla ka hooso maxbaskaas oo maaragtay sijiin la yidhaahdo ayaa la geynayaa marka aayaddan sidaasaa ilaahay subxaana watacaala uu ku tilmaamayaa haddana jannada inay galaan siday mustaxiil u tahay alla wuxuu yidhi walaa yadkhuluuna aljannata jannada geli maayaan buu dhahay alle xataa yelija aljamalu awrku amase neefka geelaahoo dhidig oo oo labaan dhiilahay intii ou ka galo fii samilkhiyaadi cirbadda daloolkeeda xataa yelija aljamalu jamalkii intuu ka galo ratigii amba awrkii fii samilkhiyaadi cirbadda daloolkeeda waxa weeye rati geel oo weyn inuusan cirbad meel ka daloolka geli karin waa la ogyaha waa mustaxiil oo caqliya inayna ayaguna jannada gelaynin ayaa saas mustaxiil ah weye oo inuu jamal uu galo tuqbul ibra waa mustaxiil waay waa shay khayru mumkina weye waxaa laga wadaa marka fakadaa dukhuuluhum ayaga gelitaankooduna sidaas weeye inay galaan jannada inay galaan ayaduna saas oo kale weye wakadaalika sidaasoo kalowdha ilaahay oo kale najzii waanu ku jaasinaynaa almujrimiina kuwa kaafiriinta ta ayaanu ku jaasinaynaa jasaas hadda lasoo sheegay oo abwaabta samada laga xiraayo arwaaxdooda naartana ay gelayaan ayaanu ku jaasinaynaa hawdha ilaahay kullu man itasafa bilishraami weeye qof kasta oo ku sifooba mujrimnimo weeye min mabda'i zamaani ilaa muntahaa laga bilaabo waxaa weeye zamanka bilowgiisa ilaa qaayadiisa wixii ijraam sameeya sidaas ayaanu ku jaasinaynaa ayuu alla dhahay haddana alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala lahum waxaa u sugnaaday min jahanamo jahanamow dha ilaahay mihaadun gogol ayaa u sugnaatay lahum waxaa u sugnaada kuwaasow dha kufaarta min jahanama jahanamo xaggeeda mihaadun firaas ayaa u sugnaadow dha ilaahay wa min fawqihim xaggooda korane rawaashin ayaa u sugnaadow dha ilaahay subxaana watacaala daboolo oo hoosna waxaa weeye firaaskooduna waa firaas naara korna waxaa ugaga daboolan daboollo kaleentood oo waxaa weeye lagu xiraayo oo markaasi naarta meel ay ka neefsanayso ma jirto weeye wa min fawqihim xaggooda korena waxaa ugu sugnaadowdha ilaahay hawaasin daboolla ayuu dha ilaahay aqbiya min annaar weeye jamcu kaashiya weeye daboolla ayaa laga saarayaaoo korna waxaa weeye albaabo ayaa looga xigayaa hoosna waxaa weeye wuxuu maaragtay gogol u ah jahanamo ayaa gogol ah marka meeshaasaa lagu foornaynayaa waataa ilaahay ilaahay yidhi subxaanau watacaala uguu tegi doono suuratu zumar lahu min fawqihim zulalun waatuu dhahay ilaahi subxaana watacaala wa min taxtihim dulalun lahu min fawqihim dulalun wa min taxtihim dulalun ow ilaahi oo waxa weeye kor iyo hoosba waxaa weeye cadaab ayaa ka haya alla wuxuu yihi wakadalika sidaasoo kale najzii waanu ku jaasinaynaa aldaalimiina daalimiinta sidaasaan ku jaasinaynaa jasaha sada lasoo sheegay ayaan daalim kasta ku jaasinaynaa howdha ilaahay marka hadda markii hore waxaa laga cabiray mushrimiin meeshaana waxaa laga cabiray gaalimiin weeye waxaa la ishaarahaa yidhi labadaba inay ku sifoobeenoo ijraam iyo dulmi intaba inay ku wada sifoobeen ee isla ayagu weeye markii laga soo warramay kufaartii sifaadkoodii iyo ma-aalkoodii waxaa ilaahay qur-aanka cadiisa ku dabeesatay markii qoladaas laga warramo dadka muuminiintaana ilaahay inuu ka warramo oo qur-aanka markaas wuxuu isula socdaa wacdi iyo waciid ayuu isula socdaa alla wuxuu yidhi subxaana watacaala tacaala waladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wa camiluu camal falay asaalixaati acmaasha suusuuban laa nukallifu ma kallifayna nafsa naf ilaa wusxaa daaqadeeda mooye ulaa'ika kuwaasowdha ilaahay asxaabuuljannati jannada asxaabteeda weeye hum ayaguna fiiha jannada dhexeeda khaaliduuna kuwa ku waaray weeye alla wuxuu yidhi subxaana wa waaladiina kuwa aamanuu rumeeyowdha dha ilaahay istasafuu biliimaani weeye kuwa iimaanka ku sifoobay wa camiluu camal falow dha ilaahay asaalixaati acmaasha suusuubanna camal falow dha ilaahay iimaan markii waxaa weeye la rumeeyo waxaa laabud ah in camal saalixana lala yimaado markii camal saalixa lala yimaado ayaa maqaamkan la gaarayaa iimaan mujaradkiisa sidaan ilaahay kuma ballan qaadin qofkii marka iimaan keligiisa haddou un rumeeyo asii waxaa weeye acmaashi laga doonayo uusan la imaanin wuxuu noqonayaa qof uun taxtaalmasiix u noqonayaa ee hadda arrintan ma gaaraayo laa nukallifu nafsan ilaa usacaadaas waxay noqonaysaa jumlo oo muctarilahay noqonaysaa ee khabarkii waxaa weeye ulaaika asxaabuljannati weeye maxaa yeele waxaa lays midhacsiinayaa markii la yidhi dadka rumeeyey oo camal saalix la yimid inay arrinta meesha ku jirta ay tahay qofku wixii uusan awood u inaan alla ku kalifaynin laa nukalifu mana kalifaynoudha ilaahay nafsa naf ilaa wusxaa daaqadeeda mooye way awoodeeda maa yasacuhaa min alacmaali wey wixii markaas ay kari karto acmaala oo u sahlan taasaa loola jeedaa ilaahay wuxu yidhi subxaana watacaala ulaa'ika kuwaasowdha ilaahay oo iimaanka iyo camalka saalixa la yimiday asxaabu ljannati jannada asxaabteeda weeye hum iyaguna fiiha jannada dhexeeda khaaliduuna kuwa ku waaray weeye wanazacnaa waanu siibnowdha ilaahay maakii fii suduurihim laabtood ahaaday oo min qillin xiqdi ahowdha ilaahay dadka ahlu jannaha markay jannada galaan ilaahay subxaana wa tacaala waxyaabihii adduunyada ay ku sugnaayeen ayuu ka qaadayaa oo jannada waxaa weeye waxay gelayaan ayagoo laga dhahiray waxyaabahaas oo maaragtay xiqdiga iyo xasadka oo wixii adduunya ka jiri jiray ah weye waxaasoo dhan waa laga siibayaa maxaa yeelay jannada markii la galo waxaa qiyaamo imaanaya raxmada ilaahay dhammaanteeda ayaa isu imaanaysa oo ilaahay boqolkii raxmadoodow abuuray oo mid keliya adduunyadan laga keenay ayaa imaanaysa oo ilaahay sagaashan iyo sagaalkii kale ayaa imaanaysa markaasaa wax cugdad isku qabaysan jiraynin dadka mu'miniinta adduunyadan waxaa laga yaabaa in qaar waxaa weeye xoogaa cugdad iyo wax iska jiraan laakiin maalinta qiyaamo waa laga siibayaa waxaas wanazacnaa waanu ka siibaynaa hawdha ilaahay maakii fii suduurihim laabtood ahaaday oo min qilin xifdi hawdha wurgunisku ku jira weye kaana baynahum fi dunya weye wixii adduunyada dhexdooda ahaa jiray ayaa laga qaadayaa waxyaabihii xifdiga xifdigu layqu weye layqu min alkayr in markaasi qof waxaa weeye qalbigaaga ou cariiri ugu jiro qofkaas waxaa weeye qalbigaaga uuna u furfurayn weye marka waxaa weeye xasadka aasaaskiisa weeye waxaana la yidhaha macsiya qalbiya ayaa yidhi macsiya oo qalbigaa weeye in laga toobo keenaana waajiba weeye naftana arrimahaas lagala jihaado si waxaa weeye arrintaas loogaga takhalluso weeye sidaas daraaddeeda haddii wax yar lasii raacraaco waxaa la yidhi kubaaru saalixiin waxay u qaybsamaan baa la yidhi arrintaas ayay waxaan dhihi lahay arrintaas waxaa ku qaybsan arrintan maaragtay a layidhaha amraadu alqalbiya waxaa ku qaybsama dadka saalixiinta kuwooda waaweyn haddana waxaa weeye ayagu waxay haddana maaragtay uga sii sarreeyaan saalixiinta kuwooda yaryaro oo markaas ayagu amuurahaas aanaan markaasi waxaa weeye aan khaalis ka ahayni arrimahaas marka waxaa la rabaa qalbiga in laga dahiro marka waxaa la yidhi dadku waxa u qaybsamayaa saddex qaybood qayb waxaa weeye quluubtoodu laga khallisay oo laga barax jiray amraasatan oo baadiniyada ah oo markaasi waxaa weeye adduunyadan dhexdeeda laga khalisay oo lamid ah dadka ahlujannaha oo jannada ku jira dadka macnaha ummadda ugu derajo weyn waxaa weeye dad quluubtooda laga khalisay amraasha oo baadiniyada ah adduunyadan laga khalisay oo lamid ah ahlujannaha markay jannada galaan ilaan ayaga wax xiqdiya wax kasta waa laga bixinayaa marka dadkaasu dadka waxay la jecel yihiin waxay naftooda la jecel yihiin dadkaas yaa waa yaa layidhi waa ambiyada ilaah yaa layidhi iyo waman kaana calaa qadamihim qofki raadkooda qaada ayaa isaguna soo gelayaa layidhi qaybna waxaa layidhi quluubtoodu waxaas lagama khallisinaa layidhi oo amraashaas qalbiyadaa waa qabaan hase yeeshee waxa weeye naftooda raalli ugama ahanoo naftooda arrintaas way ku dagaalayaanoo lama fiicno arrintaas marka waxa weeye kuwaasne waa kuwa naftooda la jihaadaaya ayagana waxa weeye arrintaas loo qaban maayo mar haddii qofku naftiisa waxaas uusan la jeclayn wixii haba soo galaano oo naftiisa uu kala dagaalamaayo wixii noocaasa loo qaban maayo layidhi qaybta saddexaad waxaa weeye dadaan qulubtooda waxaas laga khallisin weeye qalbigooda waxaa ku jira uurgunug iyo xaqdi iyo xasad ayaa ku jira marka ayaguna haddana naftooda waxaas raalli ugaga yihiin qoladaas waxaa weeye faasiqiin weeye waxaana waajib ku ah inay naftooda waxa iskala jihaadaan oy aafooyinkaas xuxunka ay ka ka khallisaan oy ka saaraan ayaa waajib ku noqonaysa marka dadka ayaad waxaa weeye saddexdaas qaybood ayuu u qaybsamaya halihi alla wuu yidhi subxaanau wa tacaala kuwaasow dha ilaahay asxaabu ljannati jannada asxaabteeda weeye hum ayaguna fiihaa jannada dhexdeeda khaaliduuna kuwa ku waaray weeye wanazacnaa waanu siibnowdha ilaahay maakii fii suduurihim laabtooda ahaaday oo min qilin xiqdi ah tajri waxaa dureeraayowdha ilaahay min taxtihim hoostooda taxta ashjaarihim wa qusuurihim weeye tajri waxaa dureeraayo min taxtihim hoostooda alanhaar webiyaalo webiyaalka afarta ayoo qur-aanka ilaahay ku sheegay suuratu alqitaal waa ugu tegi doonaa haddii ilaah yidhaahdo wa qaaluu waxay dha ilaahay ahlu waa cinda alistiqhaari fii manaasilihim markay guryahooda ku sugnaadaan ayagu waxay leeyihiin ayagoo ku macaansanaaye alla subxaanahu wa tacaala u mahad celinaaye ayay sidatan dhahayaan wa qaaluu waxay yidhaahdeen owdha ilaahay maaliga wax looga cabiraayo waa lisxaaqu lwuquucaa layidhi alxamdu lilaahi ay yidhaahdeen alxamdu xamdi saabitun lilaahi allah ayuu u sugnaaday alladii allahaasoo hadaanaana hanuuniyey lihaada midkaan nagu hanuuniyey camalkan oo wanaagsan oo jasihiisi midkaan hadda aan haysanno uu yahay allihii nagu hanuuniyey allahaasaa mahad iska alxamdu lilaah ilayhi xamdi alla ayuu sugnaaday alladii allahaasoo hadaanaana hanuuniyey lahaadaa midkaan camalkaa nagu hanuuniyey walxaal maa kunaa aanan ahaanin annagu linahtadiya kuwa ku hanuuna lowlaa an hadaana allaahu alla inuu nagu hanuuniye mooye walxaal maa kunaa aanan ahaanin anagu linahtadiya kuwa isaga hanuuna oo annaga awooddeenna kuna lama hanuuni lahayn lowlaa an hadaana allaahu alla inuuna hanuuniye mooye laqad xaqeeqa ayay yidhaahdeen jaa-ad way la timiday rusulu rabbinaa rabbigayna rusushiisu bilxaqi xaqay la timiday rususha ilaahay oo adduunyada risaalada noogu keentana xaq ayay la yimaadeen sidaa markay yidhaahdaan uu dhah ilaahay wanuuduu waa loo naadiyow dhah ilaahay oo xag ilaahay baa loogaga naadinayaa ayagoo loo bishaaraynaayo farxad loo siyaadinaayo wanuuduu waa loo naadiyow dhah ilaahay subxaana wa tacaala hadda munaadigaanu waa allah la yidhi ama wuxuu ixtimaali karaa marag ilaahay subxaanau watacaala lisaankiisa ku hadlaayo wanuuduu waa loo naadiyow dheh ilaahay subxaana watacaala an tilkum tiinaas ayaa loo naadinayaa aljannata oo jannada uuristumuuhaa waan idin dhexalsiiyey dimaadkii sababkiisa kuntum ad ahaateen tacmaluuna kuwa camal fala waxaa loo naadinayaa an antaan mukafafa min asaqiilati weye ama waa mufasiraa layidhi mawaadicoo sanahay noogu imaanaysaa an tilkum tiinaas aljannata oo jannada uuristumuhaa waan idin dhexalsiiyey bimaakii sababkiisa ayaana idinku dhexalsiiyey kuntum ad ahaateen tacmaluuna kuwa camal fala hadda dhaxal waxa looga cabiraa layidhi dhaxalku waxaa weeye xoolo oo lagu helo si fudud oo markaasi bilaa tacba weye haddana waxaa weeye markii la helo wax karkaasi kugu qabsanaya ma laha sidaasaa marka dhaxal loogaga cabiray sidaas markii alla uu yidhi subxaana watacaala wanaadaa way naadiyeenow dha ilaahay asxaabu ljannati jannadii asxaabteedii asxaaba naari naarta asxaabteeda u naadiyeen waxay ugu naadinaan takriir iyo tabkiid ayagoo uga dhigaaya maxaa yeele waxaa noo imaan doonta asxaabuljanna iyo asxaabu naar ah, waa is arkaayaan way is arkaayaan oo dadkii naarta lagu cadaabaayey daaqado ayaa looga furayaa ahlujannaha meesha ay joogaan kolkaasay arkaayaan weeye alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala wanaadaa way u naadiyeen asxaabu asxaabuuljannati jannadii asxaabteedii asxaaba naari naarta asxaabteeda maxay yidhaahdeen an qad wajadnaa annahu sha'niga qad xaqeeqeha wajadnaa annagu waanu helnay haddaan nahay ahlujanno maakii wacadana uu noo yaboohay rabbunaa rabbigayn xaqan isagoo xaqa ayaan helnay an qad wajadnaa annahu sha'niga qad xaqeeqeha wajadnaa waanu helnay maakii wacadana uu noo yaboohay rabbunaa rabbigaynu oo sawow ah xaqan isagoo xaqa ayaan helnay ee fahal wajadtu ma hesheen maakii wacadda rabbukum rabbigiina u idin yaboohay wixii alla idin yabooha cadaab haynooysasiin xaqan isagu xaq waasaad inkiri jirteen qaari waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay ahlunaarki nacam haa waanu helnay leeyihiin meeshaas hadde cadaabkiiaba lagu jiraa wax la inkiri kara ma jirto sidaa markay is yidhaahdaan labadaas qolo alla wuxuu yidhi faadana waxaa naadiyey mu'adinu mid naadiyey baynahum dhexdooda malag ayaa dhexdooda naadin ayaa layidhi faadana waxaa naadiye o dha ilaahay subxaanau watacaala mu'adinun mid naadiyey ayaa dhexdooda ku naadiyey muxuu leeyahay munaadigaas wuxuu leeyahay sidatan allacnatullaahi ilaahay lacnadiisa naxariista alloo laga dheeraado cala daalimiina daalimiinta korkooda ahaata marka hadda arrintaas waxay markaasi quusasho iyo markaasi niyadab ku ridaysaa kufaartii bay ku ridaysaa allacnatullaahi ilaahay lacnadiisa naxariista oo allo laga dheeraado cala daalimiina daalimiinta korkooda ahaata saas ayuu leeyahy munaadigaas alladiina dhaalimiintaasoo yasuduuna jeedinaya dadka can sabiililaahi ilahi jidkiisa ka jeedinaya wayabquunahaa wadada allana la dalbaayo ciwajan qalooc wahum ayaguna bilaakhirati aakhirada kaafiruuna kuwa ku kufrinayo ah ama meeshaan ugu soo qadaro markay sidaas yidhaahdeen qaala tacaala ilaahi wuxuu yidhi alladiina dhaalimiintaasoo yasuduuna jeedinaya dadka can sabiililaahi amase kalaamul munaadigii munaadigii warkiisa laga dhigo labadaba ay ku bannaanta oo wayabquunaha la dalbaayo waddada alle xurajan qalloon wahum ayaguna bilaakhirati aakhirada kaafiruuna kuwa ku kufrinaaya allah haddana wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wa baynahumaa ayuu dha ilaahay asxaabuuljanna iyo asxaabunaar dhexdooda waxaa ah xijaabun xijaab ayaa ahu ilaahay waxaa weeye xaajis teeb ayaa u dhaxeeya culammadu waxay yidhahdeen qaar waxaa loola jeedaa xaajiskan waxaa weeye suura alaxraaf weye suuraddan waxaa lagu magacaabay suurat alaxraaf marka qoladii maaragtay asxaabulaxraaf baahayd derdigi ay saaraayeen ayaa loola jeedaa halayidhi oo xaajiskaas waxaa weeye mid walba midka kale inuu maaragtay soo gaaro ayuu ka mancinayaa horta ways arkayan laakiin aysu soo gaaraan ayaa markaasaa lagu kala mancinayaa waxaana la yidhi maaragtay waa suurulaxraaf ayaa la yidhi alla wuxuu yidhi subxaanau wa wa baynahumaa dhexooda waxaa ahowdha ilaahay xijaabun xijaab ayaa ah xaajis oo kala teedaaya ayaa ah wa cala alaxraafi ow dha ilaahay derbiga korkiisa waxaa weeye suuru jannati weeye jannada derbigeeda weeye derbiga jannada iyo markaasi derbiga naartune waa markaasi isu muuqdaan wa cala alaxraafi ow dha ilaahay subxaana watacaala derbiga korkiisa ow dha ilaahay rijaalun rag ayaa ah raggaasoo yacrifuuna garanaya kullan ku la arka oo ahlu jannaha iyo ahlu naarka ka a bismaahum calaamadooda ku garanaya marka ilaahay wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala wanaado way naadiyeenow dha ilaahay kuwii maaragtay jabalkaas saaray buurta derbigaas korkiisa wanaado way naadiyeen asxaaba aljannati jannadii asxaabteedii u naadiyeen maxay yidhaahdeen an salaamu nabadgelyo calaykum korkiina ahaato ilaahay markaas wuxuu yihi lam yadkhuluuhaa ma aysan gelin jannada qoladaan markaasi derbigaas saaran walxaal hum ayaguna yadmacuuna ay damcaayaan ilaahay buu yidhi subxaanau watacaala wa cala yow dha ilaahay axraafkii korkiisa hadda waatan suuradda suuratulaxraaf ayaa lagu magacaabay lafdigii markaasi waxaa weye lasoo qaatay waatan weye wa cala alaxraafi yow dha ilaahay subxaanau watacaala derbiga korkiisaw dha ilaahay waa suuruljannati yaa layidhi jannada derbiga ku wareegsanaa loola jeedaa rijaalun rag ayaa ahu ilaahay raggaas maxay yihiin aa layidhi waa rag waxa weeye xasanaadkooda iyo sayi aadkaada oo shannaadeenal suuradda markaan soo bilaabayna laba qolaa la sheegay qoladaan markaas ayaa siyaada kuwa ah, waa qoladaan dhehayna waa gaaraynaa oo dadka ayaa ilaahay qiyaamo xisaabayaa qofkii xasanaadkiisa oo badnaada hal shay jannada ayuu hore ka gelayaa qofkii sayi-aadkiisa oo badnaada midne naarta ayuu gelayaa qofkii xasanaadkiisa sayi-aadkiisa ekaadaanne asxaabul axraaf oo kamid mid noqonayaa marka halkaasay joogsanayaan markay fiiriyaan ahlu jannaha way u naadinayaan oo salaamun calaykum ay leeyihiin markay fiiriyaan ahlu naarkane waxaa weeye waxay leeyihin rabbanaa laa tajcalna maca alqowmi daalimiin ilah kuwaas dhogooda hana yeeli markaasaa ilahay wuxuu dhahay lam yadkhuluuhaa wahum yadmacuun marka damacaas wuxuu keenayaa inay jannada gelayaan sidaas ayaana raajax yacrifuuna way garanayaan kullan kulla arkowdha ilaahay oo ahlu jannaha ahlu naarka ka mida bitiimaam calaamadood ay ku garanayaan oo ahlu jannaha wejigooda ayaa la caddeeyo nuuraaya ahlu naarkana wejigoodaa la madoobeeye wanaadow way naadiyeenow dha ilaahay asxaabuulexraab asxaab aljannati jannadii asxaabteeday u naadiyeen waxayna yidhaahdeen an salaamu nabadgelyo calayh korkiina ahaatay alla wuxuu yidhi lam yadkhuluhaa jannada wili ma aysan gelin wal hum ayaguna yadmacuuna ay damcaayaan marka casharkeenna intaas ayuu ku eg yahay aayaddana waanu sii bayaani doonaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismi illaahi raxmaani raxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda afartan iyo toddobaad oo suuratulaxraaf ka mid a ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo waramay qisadii asxaabu asxaabuulaxraaf ayaa ilaahay noogaga soo waramay nimankii waxaa weeye xasanaadkooda iyo sayi-aadkooda uu ekaaday sida waxaa weeye xaaladooda ay ku sugnaaday iyo sidii ay dhahayeen oo labada qaybood ahlujanna ahlunaarka u kala dhahayeen alla wuxuuna soo yidhi subxaanahu wa tacaala asxaabuuljanna iyo asxaabunaar waxaa u dhexeeya u dha ilaahay xijaab ayaa u dhexeeya xaajis oo ka mancinaya mid walba midka kale inuu soo gaaro marka ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala derbiga korkiisa waxaa ahow dha ilaahay waxaa ah rag ayaa ahow dha ilaahay derbiga korkiisa oo markaasi jannada waxaa ah rag ayaa ahow dha ragaa jooga oo xasanaadkooda iyo sayi-aadkooda ay qaadeen sida axaadiista ku soo aroortay hadda marka sidaas la leeyahay waxa weeye saddex iyo toban qowl ayaa ku jirta ayuu midka yahay kaas qaar waxay yidhahdeen waxaa loola jeedaa almushrikiin oo waxa weeye dhintay ayagoo yaryar qaar waxay yidhahdeen culummada waxa weeye dad oo waxa weeye duulaan u baxay fii sabiililaahi weeye ayagoo waxaa weeye idan aan ka haysanin aabbaa'dooda kabacdina waxaa weeye dagaalkii lagu dilay weeye qaar waxay yidhahdeen dad weeye oo aabbaa'dooda u baarinimo falay hooyayaalkoodna caasiyaal ku noqday amba waxaa weeye hooyaday u baarinimo faleen aabbihiina caasiyay ku noqdeen maxaa yeele labada waalid isku si in baari loogu naqdaa loo baahan yahay qaar waxay yidhaahdeen waa maaragtay cuduulu eh, lqiyaama weeye yashhaduuna cala annaas weeye biacmaalihim waxaa weeye cudalada dadka caadiliinta oo qiyaamo oo ku markhaati kacaya dadka acmaashooda oo meeshaas fuulaayo weeye marka hadda waxaa weeye aqwaashu aaday u badan tahay laakiin hadda qowlkan marka hore aan sheegaynay oo casharkeenna hore aan ku soo sheegnay kaas ayaa ugu rajaxan xadiidkii aynu soo qaadanaynay marka alla wuxuu yidhi axraafkaas korkiisa waxaa ah, wanaca rag ayaa ahow dha ilaahay raggaasoo yacrifuuna garanaya kullan kulla dha ilaahay oo ahlu jannaha iyo ahlunaarka ka mida bisiimahum calaamadooda ku garanaya calaamadana waanu soo sheegnayoo biyaadulwujuuh weeye lilmu'miniin iyo wa sawaadu lkaafiriina weeye maxaa yeele way arkaayaan labada qolaba maxaa yeele ayagu waxay saaran yihiin meel sarrayse ayay saaran yihiin dhintaan kalena waxaa weeye hoostooda ayay gelayaan marka meeshaasay ka wada arkaayaan oo ayaga markaasi wax xijaaba kama saara weye alla markaas wuxuuna soo yidhi way naadiyeen buu dhah ilaahay asxaabulaxraaf waxay u naadiyeen asxaabuljanna waxayna dhaheen ow dhah ilaahay nabadgelyo korkiinna ha ahaato sidaas ayay leeyihiinoo waa u ducaynayaan markaas sidaas markay dhaheen ilaahay subxaanau watacaala wuxuu yidhi jannada ma aysan gelin buu dha ilaahay marka ay sidaas leeyihiin weli jannada ma gelin udha ilaahay hase yeeshee waxa weeye way damcaayaan oo jannada dukuulkeeda ayay damcaayaan sidaas markii la yidhaahdo caalimka la yidhaahdo xasanulbisri wuxuu dhahay jannada ma damceen ilaa likaraamatin yuriiduha bihim weye ilaa karaamo ilaahay uu la doonaayo mooye oo dabacaan jannada ay damcayaan waxa uu dhahay caalimka la yidhaha xasanulbisri waxaa weeye waa karaamo ilaahay la doonaayo jannada way geli doonaan xaakim wuxuu weriye uu ka weriyey xudayfa waxa uu yihi baynamaahum kadaalika ayagoo sidaas ku sugan oo meeshaa saaran ayaa ilaahay subxaana watacaala tacaala markaasu wuxuu leeyahay quumuu udkhuluu jannata faqad kafartu lakum istaaga oo jannada gala waan idiin dhaafay marka waxaa raajixa asxaabuulaxraaf inay ayaguna jannada gelayaan isla ayagiiba hadda ilaahay nooga warramaya alla wuxuu yidhi waidaa watii surifad la iilowdha ilaahay absaaruhum aragyaashooda la iilo asxaabulaxraaf markii araggooda la iilowdha ilaahay tilqaa asxaabi naari naarta asxaabteeda jihadeeda loo iilowdha ilaahay qaaluu waxay leeyihiin rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow laa tajcalnaa hana yeelin naarta maca alqoomi qoonka micigooda adaalimiina oo daalimiintaah waidaa waqtigii surifad la iilow dha ilaahay absaarum aragyaalkooda la iilo nimankaa asxaabulaxraafa markii araggooda la iilow dha ilaahay tilqaa asxaabi naari naarta asxaabteeda jihadeeda loo iilo hadda waxaa weeye aayaddan tacbiirkeeda iyo tii hore isma laha weeye hadda meeshaan waidaa surifad ayaa la yidhi oo sartiya laga cabiraa layidhi oo nadar lagama cabirin waxaa la ishaarahaa layidhi nadarkooda fiirinta ay fiirinay fiirinaayaan eh, ahlunaarka waxaa weeye waa kayru maqsuuda a layidhi uma qasdayaan maxaa yeele cadaab fiirintiisa iyo ahalkiisaa layidhi dadka naadiriinta uma fiicna indhaha uma fiicnaa layidhi waxay khilaafsan tahay nadarka oo nimcada iyo ahalkeeda ay fiirinayeen maxaa yeele taas farxad ayaa ku sugan marka waxaa weeye lagama cabirin jaanibkiisa sharti lagama cabirin oo ilaahay wuxuu ihi wanaadow asxaaba aljannati an salaamun calaykum taasaa laga cabiray tana waa idaa suufad ayaa laga cabiray saasay ku kala duwan yihinaa layidhi qaaluu waxay leeyihiin markay arkaan ahlunaarka say u gubanayaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow laa tajcalnaa hana yeelin naarta maca alqoomi qoonka micgooda adaalimiina oo daalimiinta ilaahu kuwaasa noo geynay leeyihiin halkaas marka waxaa eh, ka caddaanaya inay alla baryaayaan laakiin wax walba qiyaamo wixii l ilaahay hore u qadira ayaa ahaanaya jannada inay gelayaanna waanu soo marnay wanaadaa way naadiyeenou dhahdana ilaahay asxaabuulaxraafi derbigii asxaabtiisii rijaalan rag ayay u naadiyeen rag oo waxaa weeye asxaabu naaray u naadinayaan ragay aqooni jireen oo naarta ku jira ayay u naadinayaan maxaa yeele ayagu ahlujannahana way arkaayaan ahlunaarkana way arkaayaan oo derbigaa sareeya ay saaran yihiin alla wuxuu idhi wanaadaa way naadiyeen asxaabu asxaabuulaxraafi derbiga asxaabtiisii rijaalan rag ayay u naadiyeen raggaasoo yacrifuunahum ay ku garanayaan bisiimahum calaamadooda ay ku garanayaan qaaluu waxay yidhaahdeen ow ilaahay maa aqnaa muxuu ka deeqay cankum xaggiina jamcukum jamciini ood maalka bixibadi jirteen ood kulmi jirteen iyo raggii aad isku leexi jirteen iyo wamaakii kuntum kuntumad ahaateen tastakbiruuna kuwa isweynaysiiya istikbaarkiina iimaanka iska weynaynaysay maxau idin taray maanta haddii kalentood maadaan waxaa laga dhihi kara naafiyo maa aqnaa kama deeqino waxba kama tarin cankum xaggiina jamcukum jamiciini iyo wamaakii kuntum ad ahaateen tastakbiruuna kuwa isweynaysiiya wa istikbaarukum caniliimaani weye markaasay haddana waxay u leeyihiin ayagoo u isaaraya dadkii ducafaa ulmuslimiin ahay ayagoo u ishaaraya waxay leeyihiin ahaa ulaa'i kuwaanu aladiina kuwii sow maahan aqsamtum aad ku dhaarateen laa yanaaluhum yanaaluhumullaahu alla inuusan gaarsiinaynin biraxmati naxariis dadkan dadkaad xaqiri jirteen oo waxba heli maayaan aada dhihi jirteen oo dhihi jirteen lain haa haaulaa'i aljanna lanadkulanna qablahum aada dhihi jirteen sow kuwaan jannada ku jira saasay leeyihiin alla wuxuu yidhi subxaana watacaala tacaala waxay leeyihiin ulaai kuwaanu sow maahan aladiina kuwii aqsamtum aad ku dhaarateen laa yanaaluhum ullaahu alle inuusan siinaynin biraxmati naxariis udkhulu ljannata usoo qadaro qad qiila lahum xaal loo yidhi ayay leeyihiin udkulu ljannata jannada gala loo dhahay laa khawfun cabsina calaykum korkiina ma ahaanin walaa antum minaysa idin taxzinu kuwa tiiraanmaas sow qoladii qolada tar ma aha saasay leeyihiin marka waxa weeye waa ku sii niyo jebinayaan marka halkaas waxaa weeye waxaa looga baxay asxaabuulaxraaf iyo amurahoodii halkaana ilaahay wuxuu nooga sheegayaa arrin kaleentood oo asxaabuuljanna iyo asxaabunaar dhex maraysa alla wuxuu yidhi subxaana watacaala wanaadaa way naadiyeen asxaabu naari naarti asxaabteedii asxaaba aljannati jannada asxaabteeday u naadiyeen wanaadaa way naadiyeen owdha ilaahay asxaabu naari naarti asxaabteedii asxaaba aljannati jannada asxaabteeday u naadiyeen maxay yidhaahdeen an asiibuu shubay yidhaahdeen calaynaa korkayna min almaa'i biyaha nagu soo shuba ow ambase mimaa kii ugu soo shuba rasaqakumullaahu alla uu idinku arsuqay oo dacaama waxay weydiisanayaan asxaabuuljanna inay wax ka helaan oo sidii adduunyada wax loo kala qaadan jiray ayay arrinta ka dhigayaan arrintuna saas ma ahanoo ilaahay subxaana watacaala qof walba wuxuu la tago qiyaamo ayuu siinayaa ee meeshaas meel meeshaas meel wax lagu kala qaadanayo ma aha alla wuxuu yidhi markaasi wanaadaa way naadiyeen asxaabu naari naarti asxaabteedii asxaaba aljanati jannada asxaabteeday u naadiyeen maxay yidhaahdeen an asriluu soosho bay yidhahdeen calaynaa korkayna min almaai biyaha nugu soo waanu gubanay saasay leeyihiin waxau dhahay caalimka la yidhahda cabdullaahi ibnu cabbaas lamaa saara asxaabulaxraaf ila aljannati markii waxaa weeye asxaabulaxraaf ay jannada galaan dabica ahlu naari fi lfaraji canhum ahlu naarkuna waxay damcayaan faraj oo amaa dafoohi shina isleeyihiin marka waxay leeyihiin yaa rabbi ina lanaa qaraabaad ilaahay ilaahayow qaraabooyin aan lahaynay oo jannada ahlkeeda oo jannada ku jira ee noo'idan ay leeyihin aanu aragnay aanu la hadalnay markaasaa loo idmaaya way fiirinayaan qaraabaadkooda jannada ku jira iyo wax nimco ay haystaan markaasay aqoonsanayaan ahlu jannuhu waxay fiirinayaan riyuguna qaraabaadkooda oo naarta ku jira mana aqoonsanayaan maxaa yeele wejigoodii aa gubtoo madoobaaday markaasaa asxaabu naarku waxay u naadinayaan asxaabuljanna asma'doodii markaasi ninku wuxuu u naadinayaa ninku wuxuu leeyahay eh, oo u naadinayaa aabbihiisa iyo walaalkiisa waan gubtay ayuu leeyahay afli calaya min almaa'i biyo wax igaga toosho markaasaa waxaa la leeyahay qoladii ahlujannada ahay u jawaaba ayaa la leeyahay markaasay waxay leeyihiin in allaha xaramahumaa cala alkaafiriin labadaas ay weydiisanayaan oo risiga iyo sharaabkaas ilaahay gaalada waa ka xarimay markaasuu dhahay ilaahay subxaanau watacaala qaaluu waxay yidhaahdeen ahlu jannihi ina allaaha alle xaramahumaa labadaas waa ka xarimay cala alkaafiriina kaafiriinta alla waa ka xarimay alladiina kaafiriintaasoo ittakhaduu ka yeeshay diinahum diinkoodu ka yeeshay lahwan ciyaar iyo walaciban ciyaar lahwiga iyo lahwiga iyo lacibka waan soo marnay waa isku ciyaar weeye ee ciyaarta dadka waaweyn ciyaaraanne oo jarada iyo waxaasa oo waxaa layidhaha lahwe tacaruurta ciyaarna lacbiyaa layidhaha alladiina kuwaasoo ittakhaduu ka yeeshay diinahum diinkoodi ka yeeshay lahwan ciyaar ka yeeshay iyo walaciban ciyaar diintii lagu kallifay inay ku camal falaan ayay waxay ka dhisteen wax ciyaar ciyaara lahwiga culammada qaar waxay yidhahdeen sarfulhami waxaa weeye hamiga oo loo iilo bimaa laa yuxsuna an yushraka bihi wey wax aysan wanaagsanayn in loo iilo lacibkuna waxaa weeye farax oo la raadiyo bimaa laa yuxsuna an yudlaba bihi wax macnaha aysan wanaagsanayn in farax lagu raadiyo oo waqarad ay kedisay hum ayaga alxayaatu noloshu addunyaa oo dhoweyday waqarad ay kedisay hum ayaga alxayaatu noloshu addunyaa oo dhoweyday xayaatada adduumay ku kajoomeen oo shaqalathum way shuqlisay bidamaci fii duuli lcumri wa xusnu cayshaa laga wadaa layidhi way shuqlisay damac oo waxaa weeye cumri dheer ay dalba ay damcayaan waxbaad gaari doontaa iyo isleeyihiin iyo waxaa weeye cays wanaagsan baad heli doontaa intaas adduunyaydaba ordaayeen waxbaad ka gaaraysaa say u dhahayeen ayaa markii dambo tii alla ku timidoo laga soo qabtay iyagoo wax amala aanan samaysanin fal yooma maanta ayaa la leeyahay nansaakum waanu idin halmaamaynaa yuqaalu lahum soo qadaro waxaa loo leeyahay falyooma maanta oo qiyaamo la joogo ood naar ad ku jirtaan nansaakum waanu idin halmaamaynaa oo naarta ayaanu idinkaga tegaynaa ah, saasaa leeyahy falyooma maanta ow dha ilaahay nansaahum aan dhihi lahay waxaa weeye eh, waxaan ku wadaynaa qaybiyadeedii falyooma maanta ow dha nansaahum waanu halmaamaynaa kamaa nasuu hadda nisyaankaanu bimacna tarki weeye falyooma maanta nansaahum waanu halmaamaynaa waanu ka tegaynaa weye macnaha siday adduunyada camalka ugaga tageen oy wax halmaansan camal ugaga dhignaayeen ilaan qofku daacada ilaahay markuu ka tago waxa weeye qof halmaamoo kala weeye marka isagane naarta ayaa hadhow saas loogu halmaamayaa oo loogaga tegayaa weeye kamaa nasuu siday u halmaameen liqaa'a yoomihim yoonkooda la kulankiisa haada oo midka kana yoonka waxa weeye bitarkihim alcamala lahu weeye waxay ka tageen inay camal u sameeyaan oo qofku waxa weeye yowmaalqiyaamo camal hadduusan u samaynaynin wuxuu ka dhigan yahay isagoo iska halmaamaba oon qiyaamo war u haynin maxaa yeel dadkan ilaahay daacadiisa ka tegey oon cibaadadii ilaahay aan gudanayn oon salaad iyo soon iyo daacada wixii ilaahay ku kallifay ka tegey waxa weeye dad aakhiro xasuusan maa dadkaas waa dad aakhira mooga weye liqaa'a yoomihim yoonkooda la kulankiisowdha ilaahay halmaamay haadaa oo midka kana ayaa alla leeyihi iyo wamaakii kaanuu ay ahaadeen biaayaatina aayaadkayna yajxaduuna kuwa diida amase waxaa laga dhigayaa qowlkii markaasi ay wadeen ahlu jannu ay ugu jawaabayeen ahlunaarka taasaa ilaahay ka xisaayoonayaa ama meeshaan hore oo aladiina itakaduu qaala tacaala lagu qadari karaa wala wallaahi waqad xaqeeqa ayuu dha ilaahay ji'naahum waxaan ula nimiday bikitaabin kitaab ayaan ula nimiday kitaabkaasoo fasalnaahu aanu xaqaynay bayanaahu weeye bilikbaari walwacdi walwaciidi weeye kitaabka wax badan baa lagu caddeeyey ilaahay wuxuu yihi subxaanau watacaala walaqad xaqeeqaha ayuu dha ilaahay ji'naahum waxaan ula nimidow dha ilaahay bikitaabin kitaab ayaan ula nimiday kitaabkaasoo fasalnaahu aanu caddaynow dha ilaahay kitaabku waxaa weeye qur-aanka weeye qolada hadda markooda laga warramaayo ahlumaka ay laakiin waa caam weeye qur-aanka cid walbaa loo keenay kitaabkaasoo fasalnaahu aanu caddaynow dha ilaahay oo waxaana weeye akhbaar iyo wacdi iyo waciid qur-aanka waxaa lagu caddeeyey sagaal shay baa lagu caddeeyey culamada barkood waxay ku jamciyeen shicir waxay yidhahdeen xalaalun xaraamun muxkamun mutashaabihun bashiirun nadiirun cida qisatun cidatun masal qur-aanka waxaa lagu caddeeyey xalaalaa lagu caddeeyey xaaraam ayaa lagu caddeeyey muxkamaa lagu caddeeyey mutashaabihaa lagu caddeeyey bishaaraa lagu caddeeyey indaaraa lagu cadeeyey basaa lagu cadeeyey waana ayaa lagu cadeeyey masal ayaa lagu caddeeyey qur-aanka marka sagaalkaas ayuu ka kooban yahay baa layidhi fasalnaahu aanu caddaynow dha ilaahay calaa cilmin cilmi korkiisa xaal aan ku sugannahow dha ilaahay calaa cilmin cilmi korkiisa xaal aan ku sugannahay oo aan caalimiin aan ku nahay waxa qur-aankaas aanu ku caddaynay maayr ilaahay qur-aanka asagu xaggiisa ka yimid wuxuu ku caddeeyene alla caalim ayuu ku yahay hudan xaalay yeeshii hanuuna howdha ilaahay ah, waxaa laga xaalaynayaa fasalnaawda hadaas baa laga xaalinayaa hudan xaal ou yeeshii hanuuna ah, kitaabkuwaas howdha ilaahay waraxmatan xaal ou yeeshii naxariisa ah, liqoomin qoom hanuun iyo raxmad u ah qoomkaasoo yu'minuuna rumaynaayo hadda qur-aanku waxaa weeye odha ilaahi subxaana wa waa hanuun iyo raxmad laakiin cid walba miyuu u yahay laa liqoomin yu'minuuna odha ilaahay dad rumaynaayo qofkii ilaahay kitaabkiisa rumeeya wuxuu ka helayaa hanuun ayuu ka helayaa raxmad ayuu ka helayaa laakiin qofkii kitaabkaas aan rumaynin hanuun iyo raxmad kama helaayo cadaab ayuu ka helayaa hal yanduruuna wdha ilaahay miyay koranayaan qolooyinka mushrikiinta ilaa ta'wiilahu qur-aanka ta'wiilkiisa mooye caaqibatu maa fiihi weye waxa ku sugan ciribtooda mooye markay hashaanu waxaa weeye waa naafiya layidhi istifhaamkeedana waa lagu weli karaa laakiin waxay imaanaysaa nafyiga un hal yanduruuna miyay koranayaan gaar ahaan waxaa weeye qoladii nabiga kasoo jooga ahlumako iyo qayrkoodaba ilaa ta'wiilahu qur-aanka ta'wiilkiisa tacbiirkiisa mooyaane waxaa laga yaaba ta'wiilku caaqibatu maa fiihi waxa ku sugan ciribtiisa oo waxa hadda loogaga warramaayo oo cadaabka iyo waciidka loo sheegaayo oo qur-aanka kiisa mooyaane wax kale miyay sugaano ilaahay waa maya weye wax kali sugaa lama arko mar haddaysan qur-aanka rumaynaynin yooma maalin ayuu dhahay alla subxaanau watacaala ya'tii ou imaanaya ta'wiiluhu qur-aanka ta'wiilkiisa ou imaanayo wixii qur-aanku uu ka warramaayo waa maalinta qiyaamee yooma maalin ayuu dhahay ilaahi subxaanau watacaala ya'tii ou imaanaya ta'wiiluhu qur-aanka ta'wiilkiisa caaqibadiisa waxaa ku sugan ay imaanayso yaquulu aladiina kuwa waxay leeyihin owdha ilaahay nasuuhu qur-aanka halmaamay min qabl hor halmaamankan waxaa laga wadaa nisyaankan macna tarki weeye maalinta qiyaamo markii la gaaro oo wixii qur-aanka alla uu ku sheegay oo waciidahay ay soo baxaan yaquulu ladiina kuwa waxay leeyihin owdha ilaahay nasuuhu halmaamay oo ka tegey min qabl hor qad xaqeeqaha ayay leeyihin wakti waxaa weeye ictiraaf waxba uusan tarin weye qad xaqeeqaha ayay leeyihiin jaa-ad way la timiday rusulu rabbinaa rabbigayna rusushiisu bilxaqi xaq ayay la timiday rusushii rabbigeena xaq ayay la timiday qad xaqeeqee jaaad way la timiday rusulu rabbina rabbigayna rusushiisu bilxaqi xaq ayuu la timiday ee fa hallanaa ma noo sugnaadee min shufacaa kuwa shafeeca oo fa yashfacuu lanaa ay noo shafeecaan wax shafeeca ma helaynaa hadda waxaa weeye istifhaam un weeye tanu oo markaasi waxay imaanaysaa istifhaamul inkaariyayna noqonaysaa maxaa yeele meel kale waxaan ugu tegi doonaa inay dhihi doonaan famaa lanaa min shaaficiina walaa sadiiqin xamiim marka waxay leeyihiin fahallanaa ayay leeyihiin ma noo sugnaadeen min shufacaa kuwa shafeeca oo fa yashfacuu ay noo shafeecaan oo nuraddu hal nuraddu miyaa nala celinayaa oo adduunyana loo celinayaa fa nacmala aanu camal falne hayra ladii kii kayrkiisa aan ahaynay nacmalu kuwa camal fala ilaahay baan soo waxidaynaa shirkiga baan ka tegaynaa haddii adduunyana loo celiso hadda waxaa la yidhi adduunye waxay u codsanayaan waxay ogaanayaan aakhira inaysan ahaynin daarulcamal aysan ahaynin oo dadkan waxaa weeye ilaahay subxaanahu watacaala tacaala jannada uu ku sawaabiyey waxaan lagu sawaabiyey inay ka yimaadeen adduunyada camal uu soo sameeyey markaas inayna meeshaan camal uusan ku suurtagelaynay ka warramayaan marka waxay leeyihiin hadday noo sugnaa lahaayeen dad noo gargaara oo ay noo shafeecaan taas ayaa maaragtay aan ugu habboonaa laheeday amase nala celiyo adduunyana loo celiyo sida marka aan horuu sheegnay waxay ogaanayaan in camalkan oo meeshaan dadka lagu sawaabiyey oo jannadaa in adduunye lagu soo sameeyey meeshaana waxba aysan ku suurtagelaynin marka sidaasay codsanayaan laakiin waxaa weeye wax dhacaya maahan macnaha waxay ka wadaanaa la yidhi labadaas mid ayaanu dalbaynaa ima shafaaca lanaa ina loo shafeeco fii maa sabaqa mina wixii markaasi naga dhaqay oo aanu soo samayno macaasi ina loo kaga shafeeco amase waxa weeye adduunyana loo celiyo camal fa wanaagsan aanu soo samayno oo shirki iyo macaasida aanu ka tagno labadaasna waxa weeye midna laga yeeli maayo oo fa nacmala aanu camal falnay leeyihiin hayr aladiikii kayrkiisa kuna aanu ahay nacmalu kuwa camal fala ilaah yaan soo waxidaynaa shirkiga ayaanu ka tegaynaa saasay leeyihiin fa nacmala aanu camal falno hayr aladiikii kayrkiisa kuna aanu ahaynay nacmalu inaanu camal falayno ilaahay baan waxidaynaa shirkiga ayaanu ka tegaynaa sidaa markay qiyaamo ku yidhaahdaan ilaahay wuxuu yidhi waxaa loo leeyahay laa maya qad xaqeeqeha ayuu dhah ilaahay khasiruu way khasaareen anfusahum naftooda ayay khasaareen ah, oo hadalkii hadda ay soo yidhaahdeen jawabdoodii waxaa weeye laa weye ilaahay markaa wuxuu yidhi qad xaqeeqeha khasiruu way khasaareen anfusahum naftooda ayay khasaareen saaruu ila alhalaag weeye halaag ay ahaadeen wadalla waxaana ka lumowdha ilaahi subxaanahu wa tacaala canhum ayaga xaggooda maakii kaanuu yaadeen yaftaruuna kuwa abuurta waxay been abuuri jireen oo shariigii ay sheegi jireen ilaahay in wax shariig uu leeyahay taasaa lumaysa waxaa laga wadaa min dacwaa nafco shariiki weeye shariiggii nafcigiisa ay sheega jireen ayaa meesha waxa weeye ka lumaaya liannahum kaanuu waxa weeye yadcuuna ana alasnaam yaddacuuna ana alasnaam asnaama tanfacuhum maxaa yeele waxay sheega jireen asnaamtu inay anfacayso marka waxa weeye waxay ogaanayaan xaqiiqada in ilaahay keyrkiisa waxba uusan utaraynin oo waxaan ilaahay subxaanau wa iska leeyahay oo ilaahay subxaanau wa tacaala oo maamulaayo wax makhluuqana waxaa weeye tasaruf aysan ku lahaynin wadalla waxaa ka lumayow dhahay alle subxaanau wa tacaala oo waxaa weeye dahada waxaa ka tegey oo aynan arkaynin canum ayaga xaggooda maakii kaanuu ay ahaadeen yaftaruuna kuwa abuurta shariigii waxaa weeye ay taaga jireen ayay meeshaas ka weynaayeen marka hadda qiyaamo shalaygaas ayaa u dambaynaya qof walba waxaa weeye intuu adduunyada joogo inuu fikiro oo wax walba ogaado ayaa laabud ah weeye qiyaamo shalay cidna wax loogu qaban maayo maxaa yeelay adduunyadan rasuulkeennu waa soo dhahay calayhi salaatusalaam addunyaa masracatul aakhirati u dhahay adduunyadu waxaa weeye beerti oo aakhiro weeye beertana waxaa weeye oo aakhiro laga guranaayo meeshaan ayaa laga falaa oo laga hagaajiyaa oo laga tabcaa qofaan adduunyada wax ku tabcanna aakhiro waxba heli maayo marka waxaa loo baahan yahay qof kasta inuu tacabkiisa uu ku dadaaliyo oo beertiisa uu hagaajiyo sida maalinta qiyaamo uu waxu heli lahay fadliga ilaahay ayaa wax walba lagu helayaa laakiin annaga waxaana la saaray asbaab ayaana la saaray inaanu asbaabti aanu la nimaado oon ilaahay subxaanahu watacaala fadligiisa saas wax ugu helno ayaa laabud ah weeye oo camalka waxaa lagu yahay mukallaf waa asbaab markaasi layska doonaayo qof walbana waxa weye wuxuu u sababoobo ayuu wax ka helayaa haddii macaasi u sababoobo macaasidii ayuu helayaa cadaabkeedii hadduu khayr u saboobona khayrkii sababkiisa ayuu helayaa walalla waxaa ka lumowdha ilaahay canhum ayaga xaggooda maakii kaanuu yidhahdeen yaftaruuna kuwa abuurta oo min dacwo shariik shariigga ay sheega jireen ayaa meeshaas ku baaba'aya marka casharkeena intaas ayuu ka egyahay wallahu subxaana wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu